bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu الصiyaam baynu ku soo jiray khaasatan baabkii ku saabsanaa nabigu inuu soomi jiray calayh الsalaaة wasalaam bil aan ramadaan ahayn bilahana aan soon la'aan la dhigin axaadiiaasaa soo socotay xadaana aburabiic الزahraani qaala xadaana abu cawaana wadax bn cabdاllahi اlyashkuri can abi bishr jacfar bn abi waxshiyata اlyashkuri can saciid bn jubayr alwaalib اlasadi raximah اllahu tacala can bni cabaas radi allahu tacala canhuma qaal maa sama rasuul اllah rasuulka ilaahi muusan soomin buu yihi ibn cabaas sida caaishoo kale shahran kaamilan bil dhammaystiran qatuu weligii hayra ramadaana oon ramadaan ka ahay wakaana suuban wuxuu ayasuumu kii sooma idaa saama markuu soonka bilaabo idaa sharaca fi siyaam wey xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qofku is yidhaahdo laa wallaahi laa yuftir maye walle ma afurahayo wayuftur nabigaa afuri jiroo soonka iska dayn jira sunnada ah idaa aftara markuu bilaabo inuu afuro xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qofku is yidhaahdo laa wallaahi laa yasuum nabigu soomi mahayo yacni marar badan buu afuri jiray ilaa lays yidhaahdo bishan show nabigu waxbaba ka soomi maayo marna soonkuu daysan jiroo wadi jiray ilaa la yidhaahdo bishaani show maba afurayo suubanuu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka ibni cabbaas waxase wuxuu ku cadyahay in bil dhammaystiran uusan soomin oon ramadaan ka ahay sidoo kale uu nabigu bilaha soon soonla'aan uusan dhigi jirin daayib xadaana maxamed bashaar bundaar abu bakr ibnu naafic maxamed bnu axmed baa la yidhaahdaa mashhuuru bikunyatihi can gundar moxamed bnu jacfar alhudali can shucbata bn اlxajaaj can abi bishrin shucbaa mutaabacaynaya wadaadkii abu cawaana ahaa kilaahuma can abi bishrin wasmuhu jacfar ibn abi waxshiya alyashkuri bhada اlisnaad sanadka haddaad soo marayseenoo can abi bishrin can saciid bni jubayrin can bni cabaasin can rasuuli اllah waqaala wuxuuna yidhi eh, shucba markuu xadiidka tabinayey qaa'ilku hadiyo goor ninka mutaabica ayaad ka dhigaysaa waqaala shucba wuxuu yidhi shahran mutataabican mundu qadima almadiinata nabigu bil dhammaystiran oo istabajooga nabigu uma sumin shahran mutataabican ay mutataaliyan bil xidhiidha mundu qadima almadiinata intuu nabigu madiina soo galay wixii ka horreeya dawar ooma hayno wey waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdulahi bn numayrin cinda abraani waxaa ku yimi abriba shahran taamman mundu qadima almadiinata hayra ramadaan sidaasuu asagu marka yuuba wariya asagu xadaana ibn mayr muxamed قال xadaana abi abin wa cabdulahi bn mayr alhamdani xadaana cuثmaan ibn اlxakiim alansariyu qaal sa'altu saciid bna jubayr maxalushaahidka hadda uu ka rabo hawshanna waxaa weeye ninka cumaan ibn xakiima alansaari inuu mutaabacaynay wadaadkii jacfar ibn abi waxshiya abi bishir ahaa sa'altu saciid bna jubayr baan weydiiyey can sawmi rajaba soomka rajab baan weydiiyey wa naxnu yowmaidin maalinka annagoo ku sugan fii rajab bisha rajab annagoo ku jira ayaan saciid bnu jubayr oo taabiciga qiimaha badan waxaan weydiiyey ka waran soonka rajab fadligiis yacni rajab in la sumo soon sunno ah fadli intee laeg buu leeyahay maalinkaana waxaanu ku jirray su-aasha aan weydiinayo wadaadkaas ee rajab baanu ku jirray bisha hadda inaga dhammaatay shacbaanba hadda inu ku jiraaye faqaala wuxuu yidhi saciid bnu jubayr samictu bna cabbaas baan maqlay radi allahu tacaala canhuma yaquulu leh kaana rasuul ullah rasuulka ilah wuxuu yasuumu kii sooma xataa naquula laa yuftir wayuftiru xataa naquula laa yasuub ku jawaabay saciid ibnu jubayr oo wuxuu soo qaatay xadiiuu ka xiganayo ibn cabaas ibna cabaas muxuu nabiga ka taminayaa nabi maxamed baa soomi jiray ilaa aanu isdhahna ma afurayo wuu afuri jiray soon sunnuu iska dayn jiray ilaa aanu isnidhaano maba soomayo marka saciid ibnu jubayr wuxuu kuu sheegayaa oo uu ku leeyahay bisha rajab soonkeedu wax goona a ah ma laha saasuu xadiidka u keensaday bimacnaa haddii nabigu rajab si goona u maagayo afurka ma daysteen oo si goonu u soomi lahaa sida shacbaan oo kale sida shacbaan oo kale ayuu maagi lahaa sida loo soo guurshay nabigunoo shacbaan si goonaha u soomi jiray yaa rajabna la soo guurin lahaa soonkeeda nabigu uu soomi jiray hadday fadli gooni ah iyo mudnaan gooniah bilaha ka leedahay xagga soonka macnahaasuu rabaa inuu kuu sheego saciid ibnu jubayr وxadaثniihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey buu ihi muslim cali bn xujr bn yaas الsacdi xadaثna cali bn msr الquraشhi xa وxadaثni ibrahim bn musa ibrahim bn yaziid ibrahim bn musa bn yaziid الtamimi الrazi أhbarna ciisa bn yunus bn abi isxaaq الsabic kilaahuma labadaa wadaad ciise iyo cali bn msr can cuثmaan bn xakiim bay ka tabanaya xadiidka waxayna mutaabaceeyeen wadaadkii ahaa cabdulahi bn mar اlhamdani fi hada اlisnaad sanadkan ay ku qaateen bimilihi kii uu sheegay ninkii ah cabdulahi bn mayr oo kaley tabiyeen oy iyaguna sheegeen weeye oy ka wariyeen cuثmaan bn xakiim waxadana zuhay bn xarbin wbna abi khalf cafwan axmed baa leedaa bn muxamed qaala xadaثna rawx bn cubaada alqaysi xadaثna xamaad ibnu slma can bn aslam albunani can anasin radi allahu tacaala canhu وxadana abu bakr bn abi shaybata cafwan abu bakr bn naafic axmed eh, bn muxamed moxamed bn axmed cafwan wاllafdu lahu lafdigan sheegi doonana waxaa iskale abu bakr ibn naafic oo muxamed ibnu axmedah xadaana bahz yacni bni asad alcami xadaana xamaad ibnu salma wadaadka marka rawx bn cubaada ah ayaa bahz a mutaabacin kilahuma can xamaad ibnu salma can haabit bn aslam albunani can anasin radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sal اla alay wasalam kaana wuxuu ahaa yasuumu nabigu kii soomo soonsunnuu soomi jiro oo badan jiray xataa yuuqaala ilaa las yidhaahdo qad saama nabigu soomka budaystayba oo bishan maba afurhayo qad saama qad saam yuftur nabigu waa afuri jiray oo soonka sunnadu iska dayn jiray xataa yuqaala ilaa las yidhaahdo qad aftara qad aftar nabigu bishan soom afur budaystay oo maba soomi doono las kuwadi soonna ma joogtayn jirin afurna nabigu ma joogtayn jirin weye saaca bisaaca ayuu wax ku jiray qadiyadda hore marka ku saabsan rajab ku saabsan waa sidaa ibnu saciid ibnu sheegay wax nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ka sugan oo soon gooni oo rajab la soomaayo oo fadliga ma jiro laa yasuuc can rasuuli illaahi walaa can asxaabihi xadiiun fii fadli siyam rajab nebi maxamedna kama sugno walaa can asxaabina kama sugno soonka rajab inuu mundaan gooni a leeyahay kadalika salaatuhu salaatuleyl iyo tahajud iyo sujuudid gooniah in rajab la siiyana ayaadna xadiid ku asaxay ma jiro waa bidco salaatu rakaa'ib iska ilaaliya rajab waa bil xurma leh ashhur xurum ku jirtaa waaxidun fardun waalaatun sardun dadka ramiga uu yidhi bilaha xurmalada waa imisaale waa afar markaasay kala sheeg wuxuu ihi waaxidun fardun wa alaaun sardun saddex xidhiidhi iyo hal mutaxan weeye buu saddexda xidhiidha waa taqaanaha de waa dilqacday dilxije iyo muxaram bishaa u taqaanaan sidataal taalso iyo carafo iyo zako saddexdaa way xidhiidhaan rajabna keligeed bay mutaxan tahay waxay u dhaxaysaa hmm. shacbaan iyo iyo jamaadulaakhir jumaadaakhirshacbaan bay udhaxaysa idan soonkeeda fadli goonaha kuma asixin salaatuliilkeeda iyo qur-aan akhriskeeda iyo cibaadadeesu xadiid goonaha kuma asixin bilaha xurmaraday ka mid tahay laakiin jamaaca min asalaf oo min cumar ka mid yahay ayaa bilaha xurmaleda afartaa si gooni ah u soomi jiray oo soonkooda gooni u taaban jiray xadiid baa ku asaxday in bilaha xurmarada soonkooda uu fiican yahay axdi dhowraa ku timid laakiin rajab gooni ahaan in loo maago sida shacbaan oo kale ama dilxijo oo kale tobankeeda ama muxaram oo kale waynu gaari doonnaay ma jiro laa yasixu xadiiun khaasun fii sawmi rajaba laa can rasul walaa can saxaabatihi ridwan ullahi tacala calayhim kadalika taajudkiisi iyo hawlihiisa iska waxyaabaha baabka lagu sheego waa bidaca weeye haddaad u soomaysaan waa min ashhar xurum u soomaysaan laakiin waa rajab maya soo war kal cadma warkaas ashhar xurum bay ka mid tahay haddii loo maagayo waxbaa loo helayaa laakiin rajab bishan waa bishii rajab hawshaa iska ilaaliya keliya waxaa laysku hayaa fi ljaahiliya bisha rajab gowrac iyo dabaa'ix bay jaahilidu ku xurmayn jireen oo neef catiira la yidhaahdo ayay gowraci jireen oo masaakiinta iyo sabiilka iyo martida iyo siin jireenoo hilbay gowraci soomaaliduna way ku dambaysa hawsha ayadaa ilaa qolyaha wahaabiyadu ay seefta galka kala baxeen oo hawsha ay baabi'iyeen ilaa yowmina haadana waa masale khilaafiya bayna ahli اlcilmi dabaa'ix gooni oo la gowraco sadaqo hilib gooni ah iyo weliimo gooni oo lasin bisha raja jirta mise ma jirto laa farca walaa catiira axaadiista ku sunankiiyo aad ku marteen ayaa asal waa baabka nimana axaadiia waa mansuukhay yidhaahdaan nimanna waa muxkamay yidhaahdaan oo bisha rajab maalin maalmaha ka mida in welimo la sameeyo oo ari la gowraco oo geel la gowraco oo lo la gowraco oo hilibka laysla dhaco oo masaakiinta la quudiyo oo mudanuhu noolaado oo xertu afka dufan ku yeeshaan waa loo baahan yahay yidhaahde wadaadaabuu wujuub ku dhoweeyeyba ayagu waa waajibba taa gawraca weeye waa lasku haya laakiin soonka iyo salaadda iyo tahajudka howlahaas iska ilaaliya bidac baad fooda la gelaysaan baabunahyi can sawmi اdahri liman tadarara bihi aw fawata bihi xaqa aw lam yuftir alciidayni wاtashriiqa wa bayaani tafdiili sawmi yowmi waiftaari ywm imaamku wuxuu yidhi nawowi waa siday shaaficiyadu qabaan jumhuurtoode sidiiba tarjamo inooga dhigay baabunahyi reebidda layska reeba uu baab yahay can sawmi dahri sanadko dhan in la soom sanadkoo dhan inaad soonto ramadaanna hadooran buu ku saaraa kooiyo tobanka biloodoo kalena soon loo daayo liman duulkii in loo koodo laga reebo cafwan liman tadarara bihi ninkii soomudahriga ku mudanaya ku rafaadaya ee cibaadadii ka gaasiraya ee xaquuqdii dayacaya ee waajibaadkii saaraa ee mas gaasiraya ninkaas ayaa laga reebayaa inuu soomudahri la yimaado ninkii laakiin asagu adayg u dhashay oo geed adayga oo xuquuqdiina meel saaraya mas aan dayacaynin xaqi aan ku gaboodfalaynin in sanadkao dhanba uu soomo way u bannaan tahay oo weliba waa sunno ayuu rabaa inuu ku yidhaahdo awmasafawata tagsiiyey bihi ay bisawmi dahri xaqan waajib saaraa iyo xaq ku dayacay ninkaa un baan loo ogolay ow amase lam yuftar ilciidayn watashriiq ama maalmihii ciidaha soomay oon afurin kaasagoo hadda waa laga reebaya soomudaar soomudaari hadduunusan ku dhibaynin xaqna aadan ku dayacaynin ciidaynka iyo maalmihii hilbiwadhadkana aadan soomayn oo shanta maalmood ahayd ciidulfitr ciiduladxa iyo saddexda beriya ay garanaysaa iyo wa bayaani tafdiili sawmi wa iftaari yowm iyo la caddeeyo soon sunna waxaa u fadli badan in maalina aad soonto maalina aad afurto kadhacka dega aad ku wado maantaad soomi berri baad afuri berri dambaad soomi saas idan lix biloodoo soona sanadkii iyo lix biloodoo afarayuu noqonaya maalin baad soomaysaa ood jidhka shiili ood ilaahay u soomi ood shayddaanka gubi kadibna xoogow carabkaad la bixioo waxaa weye jidhkaad yar qoynaysaa ile neefkii gaadiidka ku ahay nafta in nafta laga gooye masalada marka uu sheekhu ka hadlay soomu dahriga ah waa masala dhib badanoo aad layskugu khilaafsan yahay madaahibta ku jirta marka la fiiriyana madhabka odhanaya ma bannaana xoog badan min xayu daliil madhabka odhanaya ma bannaana sowmu dahr ayaa raajixa min xayu daliil axaadiidtadna ka arki doontaan laa saama walaa aftara mana soomin mana afurin ninkii sowmu dahr sanadkao dhan sooma markaynu soo gebagabayno aima alxanafiya aima alxanafiya waxay qabaan sanadkao dhan in la soomo sunno la soomo inay karaaha mutlaqana min duuni tafsiil waa karaaho lama waa la kohdaa mana fiicno karaahiya cibaadana isma galaan karaahiya cibaadana isma galaan hadda ka ban qaciida qaacida idiin sheegay shayga cibaadada ah laba midu mu noqon karaa an yakuuna waajiban aw yakuuna mustaxaba shaygu waa makruuh waana cibaado maa yasiir warkaa war soconaya ma aha shayga qurbada alle loogu dhowaan ima an yakuuna fardan wa ima an yakuuna manduuba karaahadiia waxaa isgalaangala jawaaska alkaraahatu tujaamicu اljawaaz wاlibaaxa laakiin karaahadu laa tujaamicu alاstixbaab shaygan waa lokada oo lama jeclo iyo waa la jecelya waa jamcu bayna naqidayn waa mustaxab markaad tidhaahdo macnaheedu waa maxay ilaahay baa jecel markaad tidhahdo waa karaahana macnaheedu waa maxay ilaahay ma jeclo ilaahay ma jeclo marka isma yeelhayan hawsha marka waana riwaaya can axmed alkaraahatu muطlaqan waa riwaaya axmed ibnu xambal riwaayada waxaa doortay ikhtaaraha ibnu qudama abu muxamed ibnu qudama almaqdisi saaxib almuqni muxaqiq اlxanaabila sheikh xanaabilati bila nisaaci ilaa shekh اlislaam ibnu taymiya uu yidhi bacda alawsaaci lama soo gelin shaam afqaha minhu waa runtii bacda alawsaaci imaam awsaaci gadaashii nin ka fiqi culus ibnu qudaama shaab ma imanin sidaasuu yidhi alciz ibn cabdisalaam oo wadaad shaafici ah oo ashcari ah kitaabkan wadaadka xambeliga wuu ammaanay wuxuu ninkii doonaya fiqiga inuu fahmo oo micidu intaa la ekaato kutub afaraan u dardaarmahaya saddexda kale hadda kahor baa idiin sheegay ila weliba muqniga aan akhriyey buu on maray iyo muxallaha iyo tamhiidka kutub ka sii daayey naftaydu raalli kuma noqon inaan fatwoodo yidhi yani kitaab culus buu leeyahay saa darteed markuu sheekhu majaalis baa ibnu taymiya shekhulislaam majaalis fiqi ulaha jiray xanaabila aad su u weydiin jiray tadqiiq iyo taxqiiqaad xambaliya la weydiin jiray kitaabka muqniga isha soo marin jiray markuu rabo maslada ka hadlo tarjamadiisaad ka akhrinaysaa muqni ibnu qudaama kitaab culus wey kitaab la lama qorin fi اlfiqhi intaanu ka warqabo fi lfiqhi khasaa'is buu gooni ah kutub oo ka shamlisan oo laga yaba inaad hesho ka baxdi badan laakiin min bidaayati kitaabi الطahaara ilaa kitaab اlcidqi baxdiguu dhigayo naqliga salafiga khilaafka caaliga ku jira tadqiiqaaqa ruduudda iyo insaafkiisu wadaadle inaad hesho ano hadda ma ogi koley idinku waad ogaan doontaa almuhim sawmu dahri inaan la sunnayno u karaaya muطlaqan waa madhab اlxanafiya waa riwaaya can axmed ibni xambal ikhtaaraha ibnu qudama muxamed kadalika shekh islam ibn taymiya ayaa doortay min almaalikiyi alqaadi ibn اlcarabi almaliki baa isna doortay min ashaaficiya abu muxamed albagawi saaxiba sharxi sunna ayaa isaguna doortay wاtahdiib tahdiibka fiiga shaafici waad garanaysa raggaasa meesha ku tagay waana qowlu isxaaq isxaaq bn rahim alxandali xagga eh, saxaabada waa madhabu cumar bn khaaab sayidina cumar baa ku tegey inaan la ogolayn somu dahr maalinba waxaa loo sheegay hebel baa waxaa la yidhi yasuumu dahra sanadkao dhan buu soomaa ramadaanna waa soomaa kadibna soonku iska sii wataa wuu u yeedhay wuxuu idhi soomu dahri lama ogolaa ha soomid afur buu waama soo maray bui raashin hala keeno cunbu raashinka ii bui bakoorad buu ku lafa bixiyey facalaahu bidira fadarabahu xataa aftara waakal sayidina cumar bay ka sugan tahay jiray ninkuu ku arko sawmu dahr xoog ku afurin jiray waa madhabu cumar waxay ka inay karaaha tahay sayidina ibnu xagga taabiciinta shacbi iyo saciid bnu jubayr baa ku tegay iyaguna halkaa maray bal camr mamnuun alawd wuxuu soo guuriyey ijmac saxaaba ninkii la odhan jiray cabdiraxman bn ziyaad bin abi ancum albajali ayuu arkayoo maalin sooman markaasa waxaa le inta baad la yaabantahay yasuumu dahr sanadko dhan buu soomaa wuxuu idhi marka camr mamnuun alawd waa min kibaar الtaabiciin bal adraka اljahiliyata wاlislaam waa ninkii ka sheekayn jiray fi saxiix اlbukhaari waxaan arkay fi ljaahiliya intaan islaamin ka hor daanyaro rajminaya daanyeer ad garanaysaan hawsha iyadaa qisada caalamka ninkiiska lahaaw waan yamani wuxuu idhi marka ninkii la yidhi sumu dahri buu sameeyaa low ra'aa haada asxaabu muxamadin larajamuuhu buu idhi ninkan hadday asxaabu muxamadin arki lahaayeen way dhagax tuuri lahaayeen larajamuuhu dhagax bay ku tuuri lahayen bimacnaa qurux bay kala daali lahayen wey maaha sidii rajmigii zaani muxsanka uma jeedo ibn xasan wuxuu idhi qolyaha naga soo horjeeda hadday intaa heli lahaayeen ijmac bay soo guursan lahaayeenbu ijmac ajmaca asaxaabatu calaa anna sawma dahri inuu yahay makruuh ama xaaraan bay dhihi bu anugu laakiin ijmac uma aragnee waxaan leenahay waa madhabu min asaxaaba low ra'aa asxaabu muxamadin haada la rajamuu madhabka sidaa ah ee karaahada maraya ayaa xoog badan karaahadu ma xaaraan baa mise mise waa karaahadii tansiih ahayd waa maslaة اkhtilaaf daahirka sayidina cumar falkiisa waxaa ka mudan inay tahay taxriim shay aan xaaraan ahayn saxaabi kuma garaaceen kumana dileen ama taabici kale kuma dileen ama muslim kuma dhibaateeyeen ibn xasan ba asagoo aan barbarinoo wuxuu yidhi waa xaaraan qaطcan axaadiia baabka ku timidna waa صaxiixo ninkii fiqiga yaqaana ama sunnada yaqaanana kama murmi karo buui ama qolyaha aanisaynie kale madaahibta iga dhegaysta markaasuu ku dhaxay konton beej buu maslada kaga hadlay muxallaa ahriya annaga shaaficiyadaa maxaan qabnaa sidaa idinku qoran matniga ee tarjamada sidaa idinku qoran tarjamada sida ay shaaficiyadu qabaan maalikiya ku taageersan axmedna laba riwaayo riwaayana waa maca cumar wbn mascuudin wa asxaabi rasuulilahi wa alxanafiya riwaayana waa maca shaaficiya marka jumhuur mutaakhiriin waxaa lagu odhan karaa waxay qabaan sawmu dahri inuu bannaan yahay ninkii aan aan ku dhibaato mudanaynin xaqna aan ku dayacaynin ciidaynkana aan soomaynin wax xuja oo loo cuskaday baabka ma hayno oon ka ahayn xadiidkii camr xadiidkii xamsa bni camr alaslime soo martee ee ahaa nabi allow waan safar badnahay awrtaan kidhaystaa waan safraa oo meelheblan tagaa waan soo noqda maantuna saasaan u wareegaa inaan nagaadaaba iska yar safarkaygaa badan ma soomi karaa fi safar waxaad ku soo martay riwaayadka wa kaana yasrudu sawma soomku sardin jiray shaaficiyada iyo xanaabilada qaybtooda qabta sowmu dahri inuu bannaan yahay iyo maalikiyadu waxay dhaheen ysrd sardiga waxaa laga fahmaya sawm dahr laa luatan walaa harcan walaa curfan abadan lagama fahmaayo sardigu waa masalkiisu atataabuc aw almutaabaca annadm shay shayga in la taxaa la yidhahdaa nebi maxamed baa usaamins wuxuu ka wariyey kaana yasrudu sawma nabigu sardigu maa maxay waa in bil ama labaatan beri asdaba dhigto ama dhowr toban beri baa loo jeedaa sardigu waa in shayga la ysraaciyo in la taxo shayga in la taxo ama la israaciyo laisfangeliyana kama dhalat kama laasim laa luqatan walaa sharcan walaa curfan ee eh. inaan labiyo toban bilood soon ku xidho waxaan ka ahayn shan maalmood oo ah yaamu tashriiqi ciidaynka idan ma jiro dayl saasa ma jiro xaafidkaa ka garaabay wuxuu idhi eh, garaallay taqaanaaye warkan ay sheegeen xadiidku ma keenayo ibni xasan baataan ku garla buuri sardi yasrudu sawma lagama qaadan karo laa luqatan walaa curfan walaa sharcan lagama qaadan karo sawmudahar sawmudahri inuu makruuh yahay oo nabigu ka reeba cad ninka soomayna uu khasaaray nabigaa sheegi doona axaadiista cadcad marka wax looga leexdo ma hayno quyuudanna uu sheegay imaamkuna waa quyuud maslixiya macnawiye itibaacu lalfaad baan isku haynaa itibaac اlalfaad iyo muraacaat اlmacaani qaacidada loolan jiray baa fooda isgelinaysa muraacaat اlmacaani iyo itibaac اlalfaad asalku waxaa weeye itibaac اlalfaad markaan shareecadeennu aan marin naxnu ummatun umiya laa naxsub walaa naktub asal waxaa weye lafdiga qur'aanka iyo sunnada inaad raacdo ood ayagaas daahirkooda aad ku dhabaabiciso liأnna اlأkhda bالظaahiri waa masalaة ijmac adoon meesha ka saaraynin inaad macaanida tixgeliso markay daahirata qawiyo tahay marka liman tadarara bihi aw fawata bihi xaqan aw lam yuftar ilciidayn aw tashriiqa waxaan waa quyuud ka hor imanaysa naska cadda diidaysa marka in la ictibaariyo markaa ma aha itibaaru alfaadku markaa laazim ah aynu eegna hadda xadaana abu aahir qaala waxay ku keentay shaaficiyadu qadiyada ayada waxay ku keentay sawmu yowmin wa fitru yowmin iyo yaa fadli badan sawmu dahri bay ka niqaashay nabiguna wuxuu leeyay laa afdala min dalik soomka nebi daa'uud wax soom ka fadli badanoo sunnaa ma jiro maalin inaad soonto maalin inaad afurto idan macaanidii la ictibaarinaya masaaxil la fiirin waxay keentay in nas cad la qarariyo lagu istaago ta'wiilan waijtihaada xadaثna abu طاhir qaala samictu cabdالlah bn whb اlmisri yuxadiثu can yunus bn yaزيid اlayl bn shaab الzuri xa xadaثna xarmat bn yaxya ahbarna cabdالlah bn whb ahbarani yunus can ibni shahaabin ahbarani saciid musayib وabu slm cabdالraxmaan ana cabdالlahi bna cam bn caas qaala wuxuu uhi saxaabigaas أhbira rasuul الlah rasuulka ilaahi waxaa loo sheegay sal اllahu alayh ali wasalam annahu yaquul inaan leeyahay anii aquul bay ka dhigan inaan un leeyahay nabiga ile waxaa loo sheegay inaan idhi aniga cabdullahi bni camrin ah laquumana اleyla wala asuumana الnahaara maa cishtu walle intaan noola habeenkiina waan soo jeedi oo waan tukan maalinkii oo dhanna waan soomanaanba ku dhaartay bdullah bn caas wuxuu idhi intaan noolahay habeenna waan taagnaanayaa maalinkiina waan soomananaya nabigaa loo sheegay yaa u sheegay aabbihii baa u sheegay cabdulahi bn amr caas aabbihii amr caas u sheegay riwaayad kala caddeey oo xadiidku uu leeyahay wiilka cabdulahi bn camr soo nin weyn noqday ayuu aabbihii nin aad u caqli badan oo duhaatulcarab lagu tiriyuu ahaaye iyo wuxuu ihi wiilkaadu addalaawa ahaan mahayo xile u raadi gabadh wanaagsan oo qureysheed buu u guuriyey guri buu u dhisay maalmo kadib buu soo booqday soo dogtooyanayay wiilkiisi iyo gabadhu adeerku ahaa adeer bal warra ninka cabdulahi bal ka war waxay tihi cabdullahi nin aad u qiimo badan nin ka fiican maanan arag bay tidhi intaannu isu nimid mare igama faydin habeenkiina waa taagan yahay maalinka waa sooman yahay nin aad u qiimo badan wayay tihi allah barakeeyo hawaaku fahmay buuhi way dacwaysa soo ma way ku jaaday waxay tidhi nin aakhare weeye hee ninka nin adduunya maahay tii nin aakhare weeye way afgabaasatay kuwa hadda maanta jooga haddii la weydiiyo waad kala baxaysaan hawsha iyada waxay qarinhayaan ma jiraan bannaankay ku soo dhigahayaan afgabaad iyo sarbeeb iyo hawlahaas geed sarawaab ma yaqaanaan toos bay u baxahayaan almuhim hawshii buu ogaaday wuu u yeedhay wuxuu yidhi hawshaasay gabadha sheegtay hawsha haddaadan daynin oda reerkaada aadan dhaqanin sida islaamku u sooman u soomin wallee nabigaan kugu dacweynaya cabdullahi waa sir habba waan dhaartay buur war dhaardhaarhalayni reerkaada dhaqo oo gabadha xaqeeda iska ilaali oo maalina so iska afur salaadana xillina seex xillina tuko maxay tahay balaayadan midhig islaam baad gashay wuu canaantay almuhim muusan gar qaadanin cabdullaahi waa nin yaroo aad u dhegdhegahaya inna likulli camalin markay cibaadadu kugu cusub tahay soonku kugu cusub yahay maalan qur kugu cusub yahay waxaa weeye shayga inaad ku nafbaxdood aad antaraartaad fara badan ood habeenko dhan soo jeeddo ood wardiga ku nafbaxdo oo kumaan kumaad akhrido indhuhu ku taagmaan baashuna dhexdhexaad bay ku fiican tahay adugu wiilkii garaaga waa aabbihii wuxuu yeelay nabigu uta nabi alla wuxuu ninka cabdullaahi dhibkaasuu wadaa nabigaa soo raadsaday cabdullaahi guriga loogu yimid guriga qisadu marka waa intaa oo iyadoo faahfaahsan waa iman doontaa riwaayadku marka ragga warinaya xadiidka walba intii markaa u xudiyey warinaya waxay daabana kuma jiree nina riwaaya mukhtasara riwaaya mufasara mujmala mubayana isdhex isku ururso caqli rageed iyo canayadba waa la urursaa bay yidhaahdeen uhbira rasuul rasuulka waxaa sheegay annahu yaquulu inuu leeyahay annii aquul bay ka inaanu aan leeh tajriid waxay dhihi jireen wey la aquumanna alleyla walaa asumana nahaara aat bay odhan jireen maa cishtu intaan noolahay faqaala rasuul wuxuu yidhi anta aladii taquulu dalika ma adigaa ninka sidaa yidhi ama sidaa le ee yidhi intaan noolahay habeenkiina waan taagnaan dharaartina waan soomanaan faqultu lahu waxaan ku nabiga ku qad qultu ya rasuul allah nabi allo waa idhi warkaa laguu sheegay waan idhi faqaala rasul la sl slm fainaka laa tastaiicu dalika adugu ma karaysa arrinkaa fainaka adugu laa tastaiic ma awoodaysa daalika arrinka asaga inaad habeenkiina taagnaato maalinkan soomanaato ma awoodi kartid nafyulistitaaca macaani badan bay ku dhacdaa huna waa maxay way kugu adkaanaysaabuu nabigu ka wadaa laa astaiic od ka wado maba karaba laa astaiic od ka wado waan awoodaa laakiin bimashaqatin wa tacab intuba way noqotaa sharciga ku timaad ee luqadaba nafyulistitaaca waxa kaa diid inaad ku xambaarto maba awoodi kartid gebi ahaanba riwaayadka iman doona intaa inka badan baan karaa waan karaa iyo nabiga kolba darajad hoose u sii degaya waxaa loo jeedaa waxaad ku karaysaad kula imaanaysaa mashaqe iyo ismashaqayn iyo isdhibid iyo rafaad aad ku dayacayso xuquuq badan iyo waajibaad ku saaran ee fasum waafir maalin soon maalina afur wanam seexo waqum istaag intaad seexato hadhow soo kaxo taajid iska tuko hurdanaas ha lagaa helo qiyaamuleyl la imo isma diidahayaan wasum min ashahri xagga soonka soo ma aha alaaa ayaam bisha ka soontaa saddex maalmood fa ina alxasanata halkii wanaag wuxuu u dhigmaa bicashri amhaali toban laabkii haddaad bishii saddex ka soonto saddex beri maalin walba toban beri buu ka dhigan yahay waxay ka dhigan tahay adoo saddex maalmood soomay waxay ka dhigan tahay adoo bishoo dhan wada soomay wax kaa maqan ma jiro wadalika milu siyaami dahri arrinkaana wuxuu la mid yahay inaad bil walba saddex beri ka soonto oo lagu xisaabo waxay ka dhigan adoo sanadko dhanba soon ku simo qultu waxaan idhi fainii utiiqu afdala min dalik nabi allow waxaan awoodaa intaa wax ka badan afdala ay asyada min dalik qaala sum yowman haddaba hadday sidaa tahay maalin soon wa aftir yowmayn laba maalmooda naso waxaan ku soo idhi horaan soomaha saddex beri ka soon ayaamulbiidka ka soon ama maalmahaad maagta ka soon ma diiday yahay aan hoos soo dege maalina soon laba maalmoodna naso oo ha soomi qaala qultu waxaan idhi fainii utiiqu afdala min dalika yaa rasuul allah nabi allow intaa wax ka weyn baan awoodaa qaala sum yowman hadaba waa yahay maalin lasto maalin la afur wadalika siyaamu daawuud calayhi salaatu wasalaam waa soonka nebi daawuud wa huwa acdalu siyaam soon sunnaha midka u fadli badan wey wa huwa afdalu siyaam acdal waa afdal soon midka u fadli badan weeye asagaana u dhexdhexeeyo u garsoornimo badan u cadaalad badan maxaa yeelay nafta maalin ay carabka la baxdo iska qadayso xoogo damaasha hadday rabtaa maalinla la dhuujiyo oo la layliy u baahan waana soonka ugu culus dad tijaabisaan soonka ugu adag wey naftu waxay rabtaa in soon loo daayo oy gaashada la qabsato oy bug laaranto laalanto soo hanto kadibna ay garan weydo inay sooman tahayo in kale ama ay baasha iska bashuqso soon baan laag marinin naftu saasay jecesha in carabka loo sii daayo seetada iyo in la xidho wax u dhexeey ma fahmi karto waxay dhi waan kugu wareerey shaaadto maanta afur waa un jiir ka ba ka dhac kolba luqaad rafaad weeye rafaadkaasaabaa la rabaaba xagga laylinta idan jirkina iyo naftina aad u wiiqmi maysid oo tabartu kaa dhammaan mayso oo tamartu way kuu joogi soonka iyo layliga shaydaanna meel baad saaraysa saa darteed acdalu siyaan buu nabigu wuxuu qultu waxaan nabi allow fa innii utiiqu waxaan awoodaa afdala min daalika soonkii nebi daawud wax ka fiican baan awoodaa qadar laa afdala min daalika isku dhammaatay nabi wuxuu uhi maba jiraba maadaa jabkaad ka keensanaya ma annagaa kuu fadwoonayna miseadaa isu fadwoonaya nebi daawud soonkiisii soon ka fadli badanoo sunnaa ma jiro laa afdala min daalik meesha marka soomu dahri baa ka fiican xagga iska geey nabigaa jasmiyey laa afdala min daalik qaala cabdulahi bn camr lan akuun waagi dambe wey waagi dambe uu waayeelay ee uu nuglaaday ee geeduhu ka boodi jiray uu ka boodi waayey kaadidiisu soo gaabatay araggiisu yaraaday murquhu wiiqmeen seedu ay dabacday ilahowlahan digdigtu waa intaad yartaa iswaalaysee wuxuu odhan jiray lian akuuna inaan ahaado qabiltu mid yeelay aalaaa alayaam saddexdii maalmood nabigu ii sheegay bil walba inaan ka soomo allatii qaala rasul sl slm maalmuu nabigu ii sheegay ii tilmaamay ayaa axabu ilaya min ahli wamaali yaan ka jeclahay maanta ahalkayga oo dhan iyo maalkayga waa hawlaan ka soo bixi nabiguna ii dooray ilaa ansaxulum buu ahaa nabigu naasix amiin ah oo qof kastoo muslim wax ku wanaagsan u taabtuu ahaa halkaa inaan bil walba aan saddex ka soomo soddonkii birna la ii xisaabo dhibkan iyo rafaadkana aanan gelin ayaan maanta jeclaan lahaa buui laakiin wuxuu yidhi hawl aan nabiga kaga tegay iguna ogaa dayn maayo isagoo waayeela ayuu sidaa yeeli jiray labaatan maalmood oo xidhiiduu soomayaa kadibna toban beri wuu nasanay kadibna hadda labaatan kale haddana wuu nasanay saasuu yeeli jiray soom bil buu dabada qaban marka usbuux ka dhiman yahay ama dhowr toban beri buu neef hayaa markuu xoogou maraqii wax loo sameeyo naftu soo noqontay indhaha kala qaad iyuu ku celinaya saasuu ku waday baalku dilaandilinhay uu kari waayo idan nabigu wuxuu ku naseexay ninka qaadan waaye meel bay kaga soo bixi khayrba ha u jeeda sida cabdulaahi oo kale nabiga u sheegi doo inuu cimrihi doono waa loo sheegayaa mucjiza mucjatn waa la dareensiinayaa waxaa la odhan doonaa cimrigaadu inuu dheeraadaa laga yaabaa sidan iska daa ma awoodi doontidi وxadثna cبدالله بن محمد الرومي قال xadثna النضر بن محمد الجuرشي xadثna عكرمة وهو بن cmاar العجلي xadثna يحيى sanadka horuu ku bilaabay lilictimaad kanna waa lishaahidi shaahid ahaan ama wuxuu u keenay mutabcana aan dhaho لأnna xadiiثu cikrimة بn camaar الcijli can yaxya bn kaثيir الطa'i fiihi nadar cinda الmuxadiثiin dacfi baa ku jira ninka l eh, xikma bn camaar waa nin iqo oo xaafid ah khaasatan xadiidka cumar bn iyaas buu aad u xifdiyey ragga kale wuxuu ka warin waa roon yahay laakiin shaykhiisu hadduu noqdo yaxya bn kaiir aطaa'i uu noqdo way daciifiyaan muxadisiintu walidaalika tarjamadan cikri bn camaar alcijli can yaxya bn kaiir aطaa'i laa yaxtaju biha albukhaari muslimna wuxuu ku keenaa fi اlmutaabacaati wاshawaahid dhowr xadiiثoon badnayn oo farakutirisa ayuu xujaystay xadiidka cikrim bn camaar alcijli can yaxya bn kaiir aطa'i markaasna waa min baab alintiqaa min xadiiثi الضaciif ragga xufaadda waawen waxay yaqaanaan ninka asagoo dacfi ku jiriyo mararka waxay oganayaan biاlqaraa'ini wاlusuuli wاshawaahid waxay ogaanayaan in xadiidkan uu xifdiyey min baabi qad yasduqu اlkaduub soo ma taqaanaa nin beenaala ayaa laga yaaba marka qaarkood inuu run sheego oo weliba aad ogta inu run sheegahay maxaad ku ogaatay micilo kale iyo ifafaalo kale iyo qaraa'in kale iyo xog kale aad ku ogaanaysa maanta inu run sheegayo iyo qaabku u sheegay iyo ugu soo celceliyey iyosan u sunna seetaynaynin toban sano ka hor buu kuu sheegay haddaad sidii buu u beenaalo inta badan ugu halmaam wuxuu shalay sheegay ninka beenta badan wixii shalay uu sheegu waa kala halmaamaya dhowr goor la kala waraysta waxo dhan isku horkeenaya sidaa waxay dhaheen carabtu idaa kunta kaduuban fakun dakuura haddaad been badan tahay dheheen xusuus badnow haddaad been badan tahay xusuus badnow haddii kale warkaadu horu ka fashil almuhim ninkaasi ma xujaystaan muslim iyo bukhaari haddii muslim uu xujaysto fii bacdi almawaadicina waa min baab wax qaacida la yaqaana fii cilmi اlxadiiث oo qad yuntaqa min xadiiثi الrajuli ضaciif maa culima anahu xaafid waxaa laga doortaa ninka daciifka axaadiikiisa axaadiista la hubsaday inuu xifdiyey oo usan sakatiin baabulintiqaa baa loo yaqaana sidaa aan kaga tagno dhib ma laha qaal wuxuu hi yaye yabnu kaiir aai inalaqtu ana anigaa dhaqaaqay wa cabdullaahi bnu yaziid ayaa dhaqaaqnay xataa na'ti abaa salama ilaa aan u tagnay buu hi abaa salamaan u tagnay cabdullahi bnu yaziid waa mawal aswad ibnu sufyaan almakhzuumi nin la odhan jiray fa arsalnaa ilayhi rasuulan waanu anii cabdullahi baa abu salam cabdiraxmaan bn cawf baanu aadnay gurigii markaan gaadhnay oon dul istaagnay ayaa guri maanan geline fariin baan dirsanay buui waa gobonimo maanan garaacin gurigii maanan markaan u dhowaano gurigii ayaan safiir dirsannay fa arsalnaa ilayhi ilaa abi salma waxaan u diray rasuulan fariin qaade fakharaja calayna abu salma noo soo baxay waidaa cinda baabi daarihi markuu noo soo baxayba waxaaba ku yaalla gurigiisa agtiisa albaabkiisa waxaa ku yaalla masjidun gurigii uu ka soo baxay masjid baaba ku agyaalla qaal wuxuuhi fakunnaa fi lmasjidi masjidkii baanu ahayn xataa kharaja ilayna markaan fariinta dir uu noo soo baxayda taqdiim baa ku jira soo bixiddaa dambayso kadib markay intii la maqnaaba waxay arkeenba guriga agtiisa masaajidkii bay ku leexdeen xataa kharaja ilayna uu noo soo baxay faqaala wuxuuhi in tashaa'u haddaad doontaan aan tadkhulu inaad gurigayga soo gashaan haddaad doontaan inaad guriga gashaan waanu gelaynaa buur wain tashaa'u an taqcudu haahuna haddaad doontaan inaad masaajidka dhex fadhiisataanna waad fadhiisanaysaan oo kadib waanu wada sheekaysanayna faqulnaa la waxaanugu ma guriga geli mayne bal naqcudu haahuna masjidkaanu fadhiisanaynaa waxba gurigana gee ku dhihi mayno culays iyo marti hadda kugu noqon mayno iyo ahl iyo reer baa joogee masaajidkeena gee faxadaanaa wuu noo tabiyey xadiidkiibuu noo tabiyey aan ka rabnay muxuu yidhi qaala abu salaam wuxuu yidhi xadaanii cabdullahi bni camni caas qaala kuntu asumu dahra sanadkoo dhan baan soomi jiray yani soonkaan badin jiray ama israacin jiray wa aqra'u lqur'aana kula leyla habeen kastana qur-aankaan dhammayn jiray habeen kastana qur-aankaan khatimaa soonkana dabadaan qabtaa qaala wuxuu idhi cabdulaahi faima ukirat cafan faima dukirtu lilnabiy waima arsala ilaya faataytuhu wuxuu yidhi فإma ذukirtu للنabiي وإma أtaytu waa riwaaya iyo shaku min الraawi cabdulaahi ma aha kala cadayntu cabdulaahi aabbihii baa u sheegay aabbihii baa ku dacweeyey nabigaana u yimid oo gurigiisa oogu yimid way iman doontaa ragga ruwaadda xadiidka warinayay ayaa ayagu qaabkaa u dhigay waxaa laga inuu cikrimo yahay lannu riwaayaatuu can yaxya dacfi baa ku jira faima dukirtu linabi nabiga la ii sheegoo laygu jaaday wa ima arsala ilay inuu ii farin diray oo faataytu aan u oo mana tegin nabiga laakiin waa loo sheego aabbihii baa u sheegay nabigaana u yimi faqaal lii wuxuu igu alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka tasuumu dahra sanadko dhan inaad wa taqra'u lqur'aana kulla leylatin habeen kastana qur'anka aad khatimto faqultu waxaan idhi balaa yaa nabiy allah ha nabi allow qur-aanka waa khatima habeen kasta iyo dharar kastaan dhammeeya soonkana dabadaan qabtaa walam urid bidalika ila alkhayr buu waxaan khayr ahayn ulama jeedin sidaa inaan yeelo qaala nabig wuxuu ihi faina bixasbika ay faina yakfiika ay kaafiika faina bixasbika fainahu yakfiika wey waxaa kugu filan oo ku deeqa an tasuuma min kulli shahrin bil kasta inaad ka soonto aa ayaam soon intaasaa kaaga qultu ya nabiy allahi inii utiiqu afdala min dalik qaala wuxuu hi hawshaa ukaad inaad awoodo waan ogahaye xuquuq kalaa dayacaysaa faina lizawjika calayka xaqan xaaskaadu xaq bay kugu leedahay nin maantao dhan soomanaana hawlihii xaaskuu gabayaa xaqeedii buu gabayaa hurduu la dhacahaya waa daalan yahay sheeke iyo xisaabo kala la yska rabaaye waxaad yeeli soonka soonka tartiibsaa layidhi walizayrika ninkii ku soo boqday martida ahaana mudane iyo martibaad leedahay niyo calayka xaqan xaq buu kugu leeyahay ka fadli badan soonka sunnada iyo tahajudka aad u taagan tahay lanna kuwan xaqooda waa waajib soonka sunnada iyo salaatuleylkuna waa sunno walijasadika adiga jidhkaada naftaadana calayka xaqan waa ammaano ilahay kugu ammaanays adigu ma lihid inaad ku xadgudubta lama ogolo waxaan sharcigu ogolayn saa darteed qofka muslimka ah jirkiisa xubi ka mida ah ma iibsan karo qole kelyaha iibsadaa la sheegay ma iibin madaa iska leh kelyaha madaa iska leh ma lihid fartaada ma iibin kartid walaa cidadaada ma gedi kartid maxaa yeeley adigu ma lihid ya cabdiqaadir adugu maxaad leedahay maraykanka dukaada waaba ka sii darantaad joog ya waa kaadi ku weysaysaho wlijasadka jidhkaaduna calayka dushaada wuxuu ku leeyahay xaqan jidhka naftaaduna waxay kuu leeyahay xaqe u tartiibi gaadiidkaadi weeye miskaha iyo fedhaha ka ridin ha murxinin qaala nabig wuxuui marka sidaan maxaan kugu sameeyaa fasum sooma daawuud nebiyillaah soonka nebiyllaahi daawuud soon fa innahu kaana acbad annaas fainahu kaana acbad annaas nebi daawud wuxuu ahaa dadka midka u cibaada badan ee u caabudu og ah ku dayo qultu ya nabiy lah wma sawmu daawuud soomka nebi daawud muxuu ahaa qaala kaana yasuumu yowman wayafturu yowman maalin buu soomi jiray maalina waa afuri jiray qaala waqra'i lqur'aana fii kulli shahrin qur-aankana waxaad khatintaa bishiiba hal mar dhammee bishiiba hal mar dhammee hal jus maalinkiiba akhri ku tuka qultu ya nabiy allahi inii uطiiqu afdala min dalik waxaan awoodaa intaa wax ka fiican qaala faqra'u fii kulli cishriin waa yahay labaatanka bere mar khatim qur-aanka labaatan bere ku dhammee qultu ya nabiy allah inii uiiqu afdala min dalik qaala faqra'u qur-aanka fii kulli cashrin tobankii maalmoodu maalin khatim tobankii maalmoodba maalin khatim bimacnaa saddex saddex juz u akhri toban beri buu kugu dhammaane qultu ya nabiy allah nabiga ilah inii utuuqa afdala min dalik qaala faqra'u fii kulli sabcin wiiggiiba mar dhammee toddobaadkiiba mar dhammee sitimaankiiba mar khatim toddoba beriba hal mar dhammee idan ma waa lix jus maalinka miyaad afar jus laba maqor wlaa tزid calى dalik toddobaadka inaad mar dhammaysa haka kordhin waa meel dhexe weeye faina lizawjika maanic baa jira khayr baad raadinaysaa mawaanic baa jira mucaarid ka hor jira carabka inaad la baxdo iska soonto ood qur iska akhristo oo iska tukato waa ficlaan lahayde laakiin xuquuqtaa ka weynoo dayacaysaa jira waxaaday waxa ka sokeeya fa inna lizawjika xaaskaada waxaa u ahday calayka dushaada xaqan waajib ah walizawrika ay zaa'irika ka ku soo ee martidae kula joogana xaq buu kugu leeyahay nin sooman ma sheekayn karo martidae kusoo kuu timid xataa si fiican u gaajaa kugu dhegan dabiicaddaa kaa hallaabi dulqaadka kugu yaraanba durba inay kaa kacaan baad rabtaa ayaguna inay minqaxaanoo haasaawaanoo carabka la baxaanoo waayo waayo ka sheekeeyaanoo la ikraamo oo shaha u subtood la kabatooo bay rabaan oo qalbigu waasac noqdo oo maalinka xataa istaraysku ka degay rabaan adaguna waxaa dooni dameer baa qoobka kugu hayee oon may kaa kacaan nabadba waad soo gagaa dhan baad soo gagaabeen waad kokoobi ilaa lagugu dhegan yahay maxaa kugu dhegan sooniya gaajaa kugu dhegan warkaa ogaada xaqiiqadu sidaas wey nabigu tuu ka hadla inaad fahantaan wey weliba soonkaan lagula soomayn soon ka dha badan ma jiro midka carruurtii haweenka yn kula soomanayn adoonbu ku diliba gaajadu keligaa bay kugu gooban baad moodaa waa yahay wlizawrika calayka xaqan buu kugu leeyahay walijasadaka calayka xaqan jidhkaaduna aq gooni kugu leeyahay qaala wuxuu idhi saxaabiga cabdulaahi asaa ka fashadadtu naftaydii baan ku adkay fashadadtu calaa nafsi shadadtu calaa nafsi naftaydii baan ku kallifoon ku dhibay waxaan rabbi saarin fashudida calay anna waa lagu adkeeyey buui waqaala lilnabiy nabigu wuxuu igu yidhi markaa iyaduu hawshayga la hadlay innaka adigu laa tadri ma ogid lacallaka yatuulu bika inaad cimriyi doonto oo ajashaadu ay dhimanta waroma haysidii ha degdegi xilligan aad yarteed barqinka joogto wakhti waa dambeeyaa socod waa dambeeya ha degdegi laa tadri mo lacallaka yatuulu inuu kugu dheeraanto bika adiga cumrun cumrun wuu cimriyaad siduu nabigu sheegay aad buu cimriyey qaala saxaabi uhi fasirtu waxaan ku intoodoon gaadhay buu idhi oon ku biyo shubtay ila ladii kii qaalinnabi nabigu igu yidhi oo ah inaana awoodi doonin un ku rafaadi doono cimriguna dheeraan doonon cimrihi doono falammaa kabirtu markaan waa yeelay wadidtu waxaan jeclaadayba anii kuntu qabiltu inaan aqbali lahaa oon yeeli lahaa ruksata nabiy illaahi sal allahu caley wasalam ruksadii nebi maxamed inaan baan tamaniyey marka dambe la de maad hadda ma qaadan karo nabigu hawshu igaga tegay soo intaas dhariijiya nabiga maanan ka diidan halkan baan ku dhiman bu laba isku dari maayo in nabigu rusidii aan qaadan waayo taladiisi aan diiday xaggana aan ka noqdo hawshuu nabiga igaga tagay igu oga sidii baan u wada hayaa buu qaabku hadda nabigu u fasiro uu leeyahy waagada markuu waayeelay hawshii buu bedelay oo uu kari waayey sax ma aha riwaayad kalea caddeeyey xaafidkaana tilmaamay in uu sidii uun ku socday laakiin bimashaqatin iyo nafbaxaal naftii huruu noqday nafnac buu noqday waa dina dhallinyaro iska xoog badan bu ahayo soonka dhib ku haynini waagi dambe naftuu garab dhigahay naftuu garab dhigahay wuxuu markaa samayn jiray siyaasadda ah inuu baryana xoogow nasto oo naftu soo noqoto oo isnafaqeeyo kadibna soonka uu sii daayo uu ku noqdo waxadaanii hizo bni xarbin baa ii warramay soonkuu ku daciifinaya cabdullah bn mascuud waxaa ka sugan in la yidhi qur-aankun baad aad u akhridaaye soonka sunnada ma suntid maxaa kugu wacan ibn mascuud aqiihu hadi umma soonka sunnada aad buu yarayn jiray laakiin qur aad u akhrii jiray wiiggiiba mar buu dhammayn jiray ama saddex beri mar khatimi jiray markaasuu wuxuu yidhi innii akhaafu an yudcifanii can qiraa'ati اlqur'aan wاlqiraa'atu axabu ilaya min asiyaam saasuu jiray soonku wuxuu iga daciifinayaa qur-aan badnaa markay gaajadu ku haysata qur-aan fiican akhrin maysid ku taxliilo carabka aad marina indhahaad ka fiirin oon khushuuc badan lahayn oo tadabbur lahayn baad akhriyi weliba niska dambe qur-aanka galow ilaahu kaa dhammee kolba waxaad fiirini meeshii juski hawsha waa la yaqaanaa fagfagta hore waxaa weye way yaraanaysaa way dhammaanaysaa wuxuu yidhi marka soonka sunnadaa wuxuu iga daciifinayaa qur-aan akhriska iga daciif wa qiraa'atu اlqur'aani axabu ilay min asiyam waa iga daciifin buu marka qur-aanka inaan ka jeclaa inaan soon sunna asoomo iga daciifinaya qur-aankii iga mashquulinaya sidaasay jamaca min aslaf mari jireenba dhib ma laha aynu socon waxaadadii zo bni xarbin xadadana rawx bn cubaad alqaysi xadana xusein almucalim xusein bn dakwaan almucalim can yaxya bn kaiir aطaa'i in hadda la mutaabiciey wadaadihii yaxya xadiid ka qaadanayay buu kuu sheegayaa oo wadaadka uu ka mid ahaa ibn amaar acidl an yaya waad soo marteen bhada اsnaadi buu ku tabiyey xusein اmucali wazaada fiih xusein wuxuu ku daray xadiidka bacda qowlihi nabiga wedhiisi kadib min kuli hayin aaaan ka soom faina laka waxaa kuu ahday bikuli xasanatin cashara amhaaliha xasano kastood la timaado oo maalin ah toban laabkeed baa kuu ahday oo toban maalmood lagu qoraya fadalika dahru kullu fadalika siyaamu dahri kullu kaasna marka wuxuu ka dhigan yahay adoo sanadko dhan ba soomay maxaa kaa maqan wa qaala xusein almucallim wuxuu yidhi fii riwaayati can yaxya asag markuu werinaya qultu waxaan idhi wamaa siyaamu nabiyllaahi daawuud wamaa soomu nabiylahi daawud cafwan soonka nabiylahi daawud muxuu ahaa nabi allow qaabkee ahaa qaala wuxuu nabigu nisfu dahri sanadka wlam ydkur mutaabican dambi xusein almucalim muusan sheegin fi xadii kuma sheegin min qira'ati اlqur'aani hayan qur-aanka akhrintiisa waba kuma sheegin yani riwaayad horaa ku jirta wey walam yaqul muusan odhan xusein almucalim fii riwaayatii waina lizawrika calayka xaqan qofka ku soo booqday ee martida ana xaq buu kugu leeyahay ma dhihin walaakin qaala wuxuu yidhi asagu riwaayadiisa way riwaaya aad u fiicane waina liwaladika calayka xaqan waina liwaladika calayka xaqan ubadkaaduna waa xaq waajiba weliba ubadku intay yar yihiin in qur-aanka la baro oo diinka la baro oo asaasiyaadka iyo waajibaadka islaamka la baro waa farducayn calab aabbahay farducayn ku tahay hooyadu inay farducayn ku tahayna waa masalatu ikhtilaaf waraajixu kadalika haddii aabbihii la in la layliyo oo waajibaadka usuulu diinka wuxuu ku badbaada aakhra la baro fardu cayn weeye farducayntii baad yaad markaa yaa dayacaysaa weeye farducayn niyaabo gasho wey waalidkay saarantah ima binafsihi wa ima bilwakaala inuu macallin u qabto bara muadib mucallim inuu u qabto kharajkiisana bixiyo markaa ilmuhu xoolo lahayn hadduu laakiin ilma xoole leeyahay xoolihiisa juura laga bixinaya marka ilmihii xaqiisi baad dayacaysa waajib kugu ah oo tarbiyadiisii ka warqabkiisii laylintiisii noloshiisii nafaqadiisii in carruurta biilkoodii noloshooda la ilaaliyo laguna dadaalo waxaa ka waajibsan cinda almuslimiin noloshooda diineed caafimaadkoodaad ka dadaalaysaan gurigay saaan lahayn baad ka dadaalaysaan dharkoodii hawlaa xisaabaha waa iska roon yihiin calool dheragta meelay saaxata ma weydaa soomaali odhan jirta waaga hore waxaa ka daran diinkooda tarbiyadooda idbintooda akhlaaqdooda dhisidooda maskixiina la dhiso waa waxba ka culus laguna dhiso wax saxanoo diineed wadduu hadhow qado u baxsado quu anfusakum wa ahliikum naara taasaa muhiima tiibuu nabigu u sheegaya saxaabigu sunnaad ku mashquulshan tahay ilmihii baad dayacaysaa baa layniyo waa la dareensiiyey وxadna الqاsم بن زكريا بن dinar الqرشي قال xadna cubaydالlah بن muسى الcabسي can شhaybان بن cبدiرحmaan النaxوي can yaحya بن kaثيir الطاي shaybaanna wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkii xusein الmucalim wuxuu sii mutaabacayn wadaadkii cigrim بn camaar الcijli idan can muxamed بن cبدiرaحmaan mawlى bani زuhrata can abi سلمة soo ma aragti nimankan waxay geliyeen waasio bayna yaxmil kaiir aطaa'i wa bayna abi salm horaan abu salma toos buu oga qaadanayey riwaayada soo martee toos buu oga qaadanayay haddana waasituu geliyey wuxuu u inay tahay min baab اlmasiid fii mutasil asaniid muslimintaasu u arkaa laakiin ariiqdan buu keeni doonaayo asagu wuxuu arkaa waasitadu inay haabito tahay bukhaari iyo daara qudni iyo abu xaatim araazi baana ku khilaafsan waxay u arkaan isqaatu lwaasita inay raajixa tahay muslim wuxuu leeyahay dikrulwaasita raajixa saydun ha noqotee xadiidku waa maxfuudun can yaxnu kaiir aطaa'i can abi salama biduuni waasita kadalika waa maxfuudun maca dikri اlwaasita labada ariiqba waxaa wariya jamaaca min alxufaad oon la kala rajaxi karin marka in tarjiix la maro saxba ma ah waana siduu ku gabagabeeyey wahuwa daahir can abi slm qaala wuxuu ihi waaxsabunii abu slm cafan qaala wuxuu ihi yaya yaxya wey yaxbnu kaiir ata'i wa axsabunii waxaan u malaynayaa qad samictu inaan xadiidka ka maqlay ana anugu min abi slm inaan anugu toosba abu slm ooga qaatay baan filayaa oonan u sii maraynin moxamed mawla bani zuhra can cabdillah bn bni caasin qaala qaal lii rasuul اllah rasuulka wuxuu igu yidhi iqra'i اlqur'aana fii kulli shahr bil kasta qur waxaa laga celcelinayaa qur badan iyo qiraa'o badan buu nabiga oo si dhexdhexaad ah oo fadli badan buuna nabigu u tilmaamaya saxaabiga waxaase ayaan darraa bil dhammaatay qof muslima inuu qur-aanka dhammayn waayo bil gawtiri oo bilatay oo dhacday adoo wadaada oo aalibu cilmi inaad oo qur-aanka yaqaana inaad habeenna ku tukanin maalina aadan dareenin oo dhammayn weyda waa ceeb intaa laeg aad bay u necbaayeen hawshaana xumaan kaley ka turjumaysa iska ilaaliya kitaabka ilaahay laga warqabo iqra'u lqur'aana fii kulli shahr bil kasta dhammee qulta innii ajidu quwa nabi allo waxaan helahayaa awood intaa ka fii cishriin leyla labaatan habeen ku dhammee qultu inii ajidu quwa nabi alla waxaan dareemayaa awood intaa ka badan inaan leah qaala faqra'u fii sabcin toddoba ku dhammee walaa tasid calaa dalik toddobadaa nabigu tilmaamay ee ku celceliya lagu dhammeeyo saddexna ayaan laga yaraynin wixii ka yar muran baa ku jira inuu bidco inuu bannaan yahay xadaanii axmed yuusuf alsday qaal xadana camr wuxuu rabaa muslim inuu xoojiyo dikr اlwaasطة bayna abi slma wa bayna yaxya inay sax tahay saa darteed dariiq kaloo keenay xadana camr bn abi slma alhaashimi abu xafs can اlأwsaaci abdiraxman bn camr alawsaaci qirاءaة calayh cala اlawsaaci anoo ku dul akhriyey oo ahbarana ku warinaya card calى sheikh قال وxuu hi أwزاaعي xadaثnii يحن كثير الطائي عن بن الحكم بن ثوبان واسمه cمر بن الحكم ba lh cمر بن الحكم بن ثوبان xadaثnii أبو سلمة بن عبدالرحمن waa ujeeda marka yaxad wuxuu sii maray waasطة ah oo cمر بن الحكم buu sii maray hadayna waasطة محamed عبدالرحمن buu sii maray عن cabدالله بن cم بن cاaص قاaل قاaلa رsuل اه صلى اه عليه وسلم يا cabدالله cabدالله بن cمرow lاa تkن ha noqonin bimil fulaan mila fulaan hebeloo kale aan noqonin xaafid ibn xajar wuxuu hi hebelkan waan raadiyey xadiidkan dadka wariyay o dhan duruqdii baan dabagalay falam aqif lahu cala smi waan soo waayey buui qarinta nabigu uu qariyey inay maqsuudahayd baa laga yaabaa nin buu nabigu ku ogaa inuu salaatululka tukado waagii dambena daayey oo ka tegey tiibuu nabigu qoonsaday habeenkii inaad wuxuun ka qaadataan waa muhiim intay dunaa la ekaan laa takun ha noqonin mila fulaani hebelo kale ha noqon maxaa hebel ku dhacay nabi allow muxuu bi'iyey kaana yaquumu lleyl habeenkuu toosi jiro tahajudi jiray fataraka qiyaama lleyl qiyamlilkiibuu ka tegey sidaana waxay kugu keeni doontaa inaad qiyamlilka kari weydo wey waad daalaysa waad habsoomi haddaad isnaadhiso intaad aroorti lahdo maantao dhan socoto oo caawo dhan guurayso oo tiraado waxaan seexanay balnistan saasoo xogaa kaa tegaysa saatuli iska daayay baashu tartiib tartiib u baahanta somaliyana qolyaha ramadaanka marka la gaaray niska dambe tobanka dambe nafta iska qaada ee imaamka markuu dhahaa tuji salaada fajar oo qur'aan alfajr uu la kala baxo imaamkii la dagaalami salaadda soo gaabi oo sadinka xaw dhan taagnaa maa salaadda fajar baa laisku in la dheereeye oo xaqeeda la siiye maxay tahay degdegu oo kii dhihi miday ka seexanayaan ayaa ka fadli badan miday u soo jeedaan niska dambe la soo jeeday ka seexanaya ka horena ku qamaamahayaan ama salaad suxuba dayacayaan si aan shareecada waafaqsan sunnada waafaqsan aad u tahajudto waxaad gaasiri ku gaboodfali dayici salaaddii fajar iyo sunankeedii iyo agabka raacahaya qiimaha badnaa adkaarti baadan karayninba adoo haamsan baad arko guntur xasanaya adkaaru sabaax iyo masaa'i kariba wardigii ka dambeeyey ma jiro qur-aan ma jiro kale iswaalkaasi wax badan oo waxaa khaldan baa ku jiro shaydaan baa lug ku leh riyaa iyo sumca xale tahajud baan soo tukaday baa laga rabaa iska ilaaliya tahajudkana yaan la dayicin hee wixii ka weynaana yaan lagu tumanin oo salaada subax ah وxadث محمد رافع قال xadثna cبدالرزاق أخبر بن jurayجin in taraawiixii taajid la wada tukadana muran baaba ku jiro horaan baan ka soo hadlay saxiix muslim baa kaga soo sheegiyey kamaa sabaqa weeye waxay u daran tahay ardayga iyo xerowga kamaa sayatin ana ii taallaa horaan baanu soo mar haddaad taraawiixda tukato maca jamaaca cishahadana sibcu tukato sahdo fajarkaada hawshaad inay ogkayto dhagdhag tahay muran ma laha laakiin haddaad jamaacadanbuu taajid u soo kacdo warkaa inuu saxan yahay muran baa ku jira warkaa iska ogaada hadda habeenka waxaad arkaysaa ramadaanka tobanka dambe la gaadho masaajidka oo taraawiixi cidla uu yahay laba saf saddex saf tahajudkana waa laisku buuran meeshaan waxbaa ku jira odayga soomaaliyeed wuxuu yidhi aruu heella dareen baa ii gala maxaa jira habeen un baa la tumaa buuri maa maalin la tuma da run sheegayaan oo ay daacad yihiin dharaar maa loo dhigta buuri maxaa un habeen iyo mugdi iyo gudcur un meelaha loola ordi iska ilaaliya meesha la isku huba inay saxan tahay intaad ka leexataan meel mool oo meermeerta ah ama cidhiidhi iska ilaaliya wuxuu yidhi in cabdilla xasan maslgaab wuxuu kaa ridaa marin cidhiyooni maslgaab wuxuu kaa ridaa marin cidhiyoon iska ilaaliya hawsha iyadaa ayib laakiin waxaa ka sii xun inaan tarawax aadan tukannahaye taajudna aad seegto kuwa noocaas ayagu jiraba oo markii la yidhah war taraawiixda fiican taraawiixda qabta naga daaya taajudku duca weeyaa la yidhi war haddee duca wey wadaadihii yidhi taraawiix tukay ku dhaheere taraawiixna ma haysid taajudna ma hayside maxaa u dan leeda mushkilo wey waa mushkilo waa nin xumaandoon ah nin xumaandoona waa odaygii odaygii muxuu ahaa carabeed ee wiilkiisa zinada iyo macsiyada ka waaniyey uu ka waaniyey zinada macsiyadu ka waaniyey markaasuu waagi dambe waxaa loo keenay waxaa loo keenay haweenay xaamilo oo layidhi wiilkaadii baa yaa garxiyey wiilkiiba aad u cananta u arrinkaar qabe haddaad ilaahay caasiday ood kitaabkiisa ku tumaday ood xushoon weyday haddana adduunka maxaad noogu ceebaysa markaad farsabadan xun waday maxaad biyaha bannaanka ugu saydi weyday ku yidhi baa yidhi wuxuu waxaan maqlay imaam maalik kaana yakrahu alcasla imaam maalig baa karaahaysan jiro oo diidi jiray biyaha in bannaanka lagu shubaan maqlaybu markaasuu odaygu war inkaar kugu dhacday ilaahay inuu zinada xarimayna maadaan maqal miyaa maalig inuu biyaha bannaanka hala geyna waad maqasha waa edabdaro waxaasoo kale addaa rag looga sheega mee waa nimaan meel u socon waa nimaan meel u socon oon khayrdoon ahayn marka waa runtii de ninka maqlay karaahatu اlcasb muxuu maqli waayey taxriim اllaahi lisina waa mushkilo wey waa mushkilo kurayda qaroofyada wax kasta aad ka maqlaysa xadaanii moxamed bn raafic bad buu noqday waa daysana bal halkan sanadaan ku daro xadad maxamed raafic الnaysaburi qaal xadana cabdالrazaq akhbarana majhuul cabdاlmalik qaala samictu caطaa ibn abi rabax baan maqlay yazcumu muslim suu u jamciya duruqda xadiidkan nin uu jamciye ma jiro la nasaa'i oo hawshaa dhaqan u leh inuu jamciyo wala bukhaari aad buu duruqda xadiidkan u ururiyey muslim fajamaca riwaayaata jamcan nafiisan buu nawowi yidhi aad buu hawsha u ammaanay waa runtii samictu waxaan maqlay haddaan ibnu jurayj ahay waxaan maqlay caطaa ibn abi rabax yazcumu sheegaya ana abalcabaas abalcabaas asaa ibn faruuq baa la muslim baa magaciisa sheegi doone waa nin gabyaa ahaa laakiin xaggana muxadid ahaa weeye ahbarahu inuu u sheegay buu sheegay annahu samic cabdullah bn camr caasin yaquul balaga الnabiy nabiga waxaa gaadhay calayhi الsalaaة wasalaam annii asuumu asrudu inaan aan soomo soon isdabagal ah ani asuum inaan soomo asrudu xaala asrudu soomsoomkaan is raacinayo isdabageli aan taxayo wa usalli leyl habeenkii inaan tukadana waa gaadhay faima arsala ilaya inuu nabigu iisoo farindiroon u tegey wa imaa laqiitu la kulmay lamana kulmin oo mana tegin nabigaa soo bado gurigiisa ogu yimi riwaayad kale caddayn doona waa gaari doonaa faqaala nabigu wuxuu yidhi alam ukhbar miyaan la ii sheegin oon war isoo gaarin annaka tasum walaa tuftir inaad soontodan afurin wa tusalli leyla oodan seexanin falaa tafcal sidaa ha yeelin sidaa ha yeelin faina licaynika xada ishaadu xaq bay kugu leedahay waxay rabaa in la nasiiyo oon la daalinin bay rabaan indhahaas gashato yar nasato haddii kale waad indhabeelaysa god bay ku noqonaya walinafsika naftaada iyo jidhkaaduna xadan xaq buu kugu leeyahay iyo dheef waliahlika reerkaadi iyo xaaskaadi caruurtaadina xadan dheef bay kugu leeyihin xaq bay ku leeyihin wakhtigaada iyo noloshaada fasum soon waaftir marna afur wasalli tukasaato wanam xagga naseexo wasum min kulli casharati ayaamin yowman tobankii maalmoodba maalin ka walaka marka waxaa kuu ahaaday ajru tiscatin sagaal ajirkeedna waad leed aadan soomin maalinka sagaal aadan soomin ajirkood baad leedahay marka toban beri qaala wuxuu idhi innii nabal waxaan iselahayaa isdareemaya aqwa min dalika inaan sidaa ka xoog badnahay yaa nebiy allah qaala fasum siyaama daa'uud nebi daawud soonkiisa soon haddaad sidaa tahay qaala wa kayfa kaana daawuudu yasuumu yaa nebiy allah nebi daawuud sidee nebi allo u jiray qaala kaana yasuumu yowman wayuftiru yowman maalin buu soomi jiray maalina waa afuri jiray walaa yafiru idaa laaqa mana carari jirin hadday gaala ishelaan walaa yafiru ma carari jirin nabiyulaahi daawuud idaa laaqa cadowga hadduu la kulmo dagaal la iskugu yimaadana ma carari jirin maxaa yeelay laakiin nin soon uu soo dilay ma dagaalamayo nabigu tilmaamaya waa ishaara tabardarro isku ogtahay waad carari qoriga ma qaadi kartidba orodba ma geli kartid dagaal iyo booddo ma geli kartid soonbaa ibar kaa dhigay nabigu markuu yidhi maka la furnay alla afurood garanaysa riwaayada nasa waxay ku dartay waidaa wacada lam yukhlif waidaa wacada labada qodoba waa muhiim jiddan oo nabig wuxuu tilmaamayaa soonkan qaabkana inuu dacfi kugu keenayo kaasoo keeni kara in aad ka gaadsirto dayacdo jihaadka xuquuqdiisii iyo waajibaadkii mas sidoo kale ballankan aad qaada waad ka soo bixi way kugu adkaan doonaa oo kama soo bixi kartid wa kaana laa yafiru idaa laaqa wa idaa wacada lam yukhlif nebi daawud hadduu wax ballan qaadana kama bixi jirin hadday gaalo israailna ma cariri jirin maalina waa soomi jira maalina waa furi jira sidaa yeela dad awood qaala cabdulaahi wuxuu idhi man lii bihaadihi ya nabiy allah man lii bihaadihi ya nabiy tan yaa ii hirgelina nabi allow middan ayado oo ah wa kaana laa yafiru idaa laaqa nebi daawud ma carari jirin markay gaal ishelaan hawsha yaa awoodi kara mar waad baqan hadaad bini aadamta hawshan hawl ambiyo wey buur waa runtii geesi buu aha wuxuu ka hadlahayaa mar baa lagugu biyo oo abcan haddee mar badan baa la cararay man lii yaa wakiil iiga oo damaanad qaadahaya bihaadihi midan ah inaanaa cararaynin cinda alliqa yaa nebiy allah qaala cataa wuxuu uhi adri ma garanayo kayfa dakara siyaama alabad yani hada min alamaana xadiidka intan waan xifdanahay bu laakiin siduu cabdulaahi u sheegay xadiidka oo siyaam alabad u soo dhexgeliyey riwaayada ma xusuustuun mana garanayo laakiin waxaan ayaan kuu sheegi falaa adri garan maayo kayfa dakara siyaam alabad weligeed in la soomo siduu u sheegay ma garanayo qaabku u dhigay iyo qaabku u yimid iyo siyaaqii ma garanayo laakiin waxaan haya hadalka nabiga yaan xifdiyey faqaala nebi sal slam laa saama ma soomin man saama abada ninkii weligii sooma laa saama man saama daar ama waa khabar ama waa habaar ayib laa saama man saama abad soomu dahri ninka sooma ma soomin allow yuusan soomin allow soonka yaan laga aqbalin intuu waa noqon karta ama waa duco ama waa khabar idan tan baan xifsanahay buuhi hadalka nabigun wuxuu daba taagan yahay hadal ka horreeyeoo siyaam alabad lagaga hadlay wixii ka horreeye ma xifdinin buu ma qaban cataa haddaan lakin waxaan hayaa inta nabigaan haya waa ammaano waxadaaniihi muxamed bn xaatim qaala xadana maxamed bakr alsdi ahbara mujurayjan bihada isnaad in mujuraj eh, ninkii la odhan jiray cabdirazaaq la mutaabiciya can mujuraj buu ka rabaa bihada isnaadi buu ku sheegay maxamed bakr xadiidka wa qaala wuxuuna yidhi ina abalcabaas ashaacira abalcabaaskii gabyaaga ahaa ayaa ahbaro u sheegay u sheegayaa hadde wuxuu u ninkii caطaa ahaa buu u sheegaya qaala muslim wuxuu yidhi abulcabaas haddaad rabto asaa'ib ibn faruuq wey abuxusein muslim xajaaj baa inoo fasira imaamka ka hadlay ninka abulcabaas wuxuu ihi waa asaa ibn faruuq almaki weeye min ahli makata ree makuu ahaa iqatun cadlun shaacir iyo gabya haddaad maqasho waxaad iska fili gabaya maxaa lagu yaqaanaa inuu wax ku xadgudbo wax bumbuuriyo been badan geliyo faantamo waxaan jirin isqabadsiiyo cirkan maray yidhaahdo hawshaas uu ka baqay inaad u qaadato ninkan shaacirka inuu ahaa shucarada caadiga la midka uusan nin xaafid oo uusan ahaynoo cadli ah wuxuu guri iqatun cadlun weeye wain kaana shaacira bukhaari asagu fii riwaayatihi waxaa ku yimid wa kaana laa yutahamu fii xadiiihi haba gabiye xadiidkan nin la tuhma oo le xadiidku been ka sheega ama wuu gafaa ma ahay nin iqo cadli u ahaa axmed baa sidaa maray xufaadoo dhan baa maray waaثiqaة cadl wain kaana adiiba شhaacira baliiqan wاllah subxana وa taعala alam xadiika lagama dhammaanay cabdulaahi markaa cawaha inoo joogo